alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdilah cusaymiin gafar allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kuli minhum ilaa sfyaan bn cuyeyna can camr bn diiran can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu عalayhi waaalihi waslem alraaximuun yarxamuhum اraxmaan yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsmaa wmin طaraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usul اlmutuun khaasatan usuuli xadiid اlmustafaa wrasuul mujtabaa salى allahu عalayh wعalى aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuzuu bisacaadati اlcajl اlaajl fahada huwa اlmajlis اlkhamis wالsituun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi sunan الnasaa-i fii leylati اlaxad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 qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat ullah akhbarna qtayb ibnu saciid can malik ibn anas ibn abd alhijra can daawuud ibn xusayn daawuud ibn xuseyn alumawiye waahiqatun ilaa fii cikrima cikrima oo mawla mawla cabdillahi bn cabaas hadduu ka wariya waxaa weeyaan xaggaa la dhigayaa wa rumiya bira'yi alkhawaarij ra'yiga khawaarijtana waa lagu tuuray oo lagu sheegay can abi sufyaan abu sufyaan mawla ibna abi axmed mawla ibna abi axmed ibna abi axmed ninka la yidha ayaa xoreeyey alasadi waa hiqa weeyaan أنhu isaga qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay abaa hurayrata radia اllahu tacala an arda raawiyaة اlislaam yaquula abu hurayra isaga oo lah ayaan ka maqlay sallaa waxaana dujiyey lanaa annaga rasuululahi sal sl rsulka ale ayaana dujiyey salaata alcasri salaada casr fasallama markaasuu nabiga ku salaam noqsaday fii rakcatayni laba rakc ayuu nabigeena ku salaam noqsaday sala allahu calayhi waali wasalam faqaama kadibna waxaa istaagay dulyadayni ninka labada gacnood ku saaxiibka ama gacmaha dheera faqaala wuxuu yidhi aqusirat الsalaatu yaa rasuula rasuulka alw ma salaada la gaabiyey am nasiita miyaad hilmaamtay faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam kullu daalika intaasoo dhan lam yakun ma ahanin hilmaanna meesha sooma gelin salaadna lama gaabinin faqaala wuxuu yidhi qad kaana waxaa ahaaday bacdu daalika yaa rasuula rasuulka allow inta aan sheegay qayb ka mid ah ayaa jirta weeye ama hilmaam ayaa meeshii kolay jiray waxun baa jiray weeyaan fa aqbala rasul rasuulka ayaa soo qaabilay usoo jeestay calى الnaas dadka soo jeestay faqala wuxuu yidhi asadqa dulyadayn ninka dulyadayn la yidhaahdo ma run buu sheegayoo warka uu sheegay wax ma ka jiraan faqala waxaa yidhah nacma yaa rasul rasuulka allow faqaalu waxaa yidhahda nacamha faatama wuxuu dhammaystiray rasuul rasulka al sal slam maa baqiya wixii ka soo haray min asalaati salaada uma kadibna sajada nabigeena uu sujuuday sala allahu alay waslem sajdatayn laba sujuud ayuu sujuuday wa huwa jaalisan isagoo jaalisan isagoo fadhiya bacda tasliim markuu salaamo noqsaday kadib ayuu nabigeena sala allahu عalayh waali wasalam ee sujuuddaas la imaaday sidaa weeyaan bacda tasliimkan marka ma tasliimtii hore oo markuu salaadda dhameeyey salaadda markuu dhameeyey oo laba ragcuu tukaday uu salaadda ka baxay ma tasliimta taas ayaa loola jeedaa mise markuu sujuudu sahwiga la imaaday kadib ayuu waxaa markuu muxuu ahaa salaamo noqsaday kadib ood labada ragcad dhamaystoo dambe kadib u salaamo noqsaday ayuu sujuudu sahwi la imaaday waa mas'alo kolleyba culimada aad ay iskugu jijiideen marka waxaan rabaa intaanan toos u gelin casharka nuxurkiisa amaba aan gudihiisa aad u gelin axkaamta sujuudu sahwiga ayaan rabaa si kooban insha allahu tabaaraka wa tacaala in aan u ishaaro ama u tilmaamo waxaa keeni arrinta ayada axaadiid badan oo sida daahirkeeda ah markii aad fiiriso waxa isdiidan u eg ayaad arki doontaa marka arrinta ayadaa khulaasadeeda iyo gebagabadeeda in muxuu aad ka ka gungaarto ama xukunkeeda aadan ku wareerin ayaa habboon sidaa darteed qodobka koobaad sujuudu sahwiga jamhuuru lculamaa waxay qabaan inay sunnata culimmada jamaahiirtooda min asalaf waalkhalaf waxay qabaan inay sunno tahay waajib waajib ahayn ilaa eh, xanaabilada mooyane xanaabilada intaanan ka ahayn waajib ay u arkaan inay waajib tahay u arkaan qodoba qodobkaas tan labaadna sujuudu sahwiga naafilada iyo sunnadana way ku dhacdaa faradkana way ku dhacdaa oo labadaba haddii qofka uu hilmaam ku dhaca sujuudu sahwi inuu la imaado waa mashruuc qodobka labaad qofka sujuudu sahwi hilmaamo isagoo salaada ku jiray ayuu salaaddii wax ka hilmaamay kadibna suduysahaweyna wuu hilmaamay salaadiisa waa saxiix wax ka hadlaysan haba yaraatee lama arka weeyaan lama arka sujuudsahwigii meeshii laga rabay ayuu sujuudsahwiga hilmaamay salaadiisa waa saxiix weeyaan qodobka saddexaad qofkii rukni arkaanta salaada ka mid hilmaamo sujuudu sahwi waxay u qabaan lama arko wax haba yaraate kabitaan ay u samaynayso lama arko qodobka saddexaana kaa weeyaan laakiin wuxuu la imaanayaa ruknigii uu ka tagay kadib ayuu salaadiisa meesha u dambaysa sujuud sahwi la imaanaya laakiin ruknigaas lagama yaaba in sujuudu sahwi ay kaa xambaarto qodobka afaraad sujuudu sahwiga lama soo celceliyo tusaale ahaan salaadaada gudaheedii dhowr sahwi ama dhowr shay aad ka hilmaamtay dhowrkaad sahwi marka wixii farad ah ama cafwan wixii rukni ah isaga wujuub alityaan wey in lala imaado waa waajib wixii kalena waxaa weeyaan waxaa kaa kabi sida tashahudka dhexda ah taxiyaadka dhexda oo kale waxaa kaa kabi sujuud sahwigii marka dhowr waxaad la imaada sahwi dhowrkaa sahwi waxaa kaaga filan hal sujuud sahwiyaa kaaga filan yacni sahwi kastaba u keen laguma dhahay haddii hal salaad gudaheed ay tahay waaya wuxuuna sujuudayaa salaaddiisa gebagabadeeda ayuu hal mar sujuudayaa sidoo kale culimada aلsalaf wاlkhalaf waxay isku waafaqsan yihiin sujuudu sahwiga booska la sujuuda haddii aad markaad salaada wixii kaa tagay aad la imaado kadib aad sujuudu sahwi la imaado oo salaamta kadibna kadabmar kadib mariso oo salaamta ay dambayso salaam noqsiga salaadaada waa ansixi haddii marka aad salaamo noqsato kadib aad sujuudu sahwi la imaadana ayadna waa ansixi taana waa isku waafaqsan yihiin haba yaraatee ama horay mari ama gadaal mari cid dhahaysa sujuudu sahwigaada ma ansaxayso ayadna ma jirto qodobkan waa qodob aada muhiim u ah qodobka lisku waafaqi marka intaas markuu yahay waxaa laisku khilaafay intee fadli badan markii sujuudda intaan lala imaanin cafwan intaan salaam salaam noqsiga lala imaanin miyaa sujuudda ay fadli badan tahay mise marka la salaam noqsado kadib ayaa sujuud saawi lala imaanaya halkaas ayaa laisku hayaa waa afdaliyada basa laakiin khilaaf kama taagna haddii aad markaad salaamanoosa kadib la imaado sujuud inay salaadaadii wixii kaa hallaabay oy sujuud kabaysay ay kabmayso haddii aad ka hormaris salaamtana waa sidoo kale laakiin yaa fadli badan mi in la hormariyo oo salaamta laga hormariya mise salaamta in laga dibmariya tee fadli badan taa ayaa culimmada ay isku hayaan ay isku khilaafeen intaana waa in aad muhiim waa ah in la ogaado culimmada say isugu khilaafeen marka madhabka alimaam shaafici caleyh raxmat sujuud kasta oo sujuud sahwi ah waxaa wey waa qabla الsalaam salaamta intaadan salaam noqsonin ka hore ayaa waxaa laga rabaa inaad la imaado sujuud sahwiga haddii marba aad salaam noqsoto sujuud sahwi meesha waxaa weeyaan ma fadli badno yani xilliga meesha ay fadli badneed ma aha qolyaha la yidhaahdo xanafiyadana waa salaamta kadib daa'iman mar kasta markaad salaam noqsod kadib waxaad la imaanaysaa sujuud sahwigii labadaas marka midna waa qablun ama qablu midna waa bacdu shaaficiyada waa salaamta ka hore xanafiyadana waa salaamta kadib waxaa kuu soo haray niminka la yidhaahdo maalikiyada maalikiyada waxaa weeyaan way kala qaadayaan salaadda kala qaadayaan sahwiga kala qaadayaan sahwiga hadduu naqsi yahay oo salaaddii aad wax ka nuqsaamisay meeshii afar ragca laga rabaad saddex tukatay waa lagu baraarujiyey waad la imaaday naqsi hadduu meesha jiro waa salaamta ka hore hadduu ziyaado ama ziyaado meesha ay imaadana oo shan ragc ayaa tukatay shan ragc ayaa tukatay kadibna waa lagugu baraarujinaa shan tukatay taana waxaa weeyaan waa bacda asalaam saana waxaa qaba qolyaha la yidhaahdo maalikiyada weeyaan marka eh, intaas markaan ka gudubno intaa markaan ka gudubno annaga dabcan madhabka macmuulka ah waa taqaanaanoo halkan wax kale lama samey markii ataxiyaadka ka dambeeya sahwiga lala imaado umbaa un assalaamu calaykum waraxmat ullah bedelkiisii ayaa laba rakac dhag laga laba sujuud dhag laga siini kadibna alsmaqsan annaga wareerba nama hay marka annaga marka waxayna ma qasno maalikiyadana waa saasoo muxuu nimanka la xanafiyadana waa sidaas oo kaleo ayagana markay salmaqsadaan kadib ayay iska sujuudaan dhibba ma lahan marka laakiin maalikiyada ayaa waxaa weeyaan laga yaabaa inay marna naqsi fiiriyaan marna fiiriyaan waxaa weeyaan ziyaado fiiriyaan sidoo kale sujuudu sahwiga uma sugna ama ataxiyaad ka dambeeya ma jiro sida saxiixa ah oo madhabka jumhuurta ay qabaan marba haddii aad sujuud sahwi la imaado ataxiyaada ka dambayna maya jamaahiir ahlicilmi saa ayay qabaan weeyaan sidoo kale sujuudu sahwiga duca u gooni ah oo sujuudsahwi lagu ducaysta ma lahan intii uun lala imaan jiray sujuudaha kale ayaa lala imaanaya qodobka kale qofka salaada ka soo daahay oo imaamkiisa oo salaad ku jira kusoo gaaray ragca ka tagtay ama laba ragca ka tagtay imaamka hadduu sujuud sahwi u sujuuda adna waa la sujuudi qodobkaasna waa qodob muhiima qodobka kale haddii aad ataxiyaadka hilmaamto ood u istaagto rakcada saddexaad ood caadi u istaagto noqosho ma jirto haddii aad soo noqotona wax badan baa ka halaabay salaadaada halawday laakiin haddii aad yarahanta toobsato ood saa u yaro kacdo oodan weli waxa weeyaan meel koro gaarin aad yaro kacday oo saas kadibna markiiba aad jag dhihi karto dhib ma lahan oo danka hoose u badanta laakiin marba haddii aad soo kacdo ad soo istaagto oo qof istaagay aad noqoto noqosho baabkeeda ma jiro taana iyadana waxaa weeyaan ataxiyaadka qofkii ka kaca isagoo odhan u fadhiisanin uma noqonayo wey hadduu marba istaago waaya sujuud qofka hilmaamo markuu salaam noqsaday kadib ayuu soo xasuustay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu yidhi laakiin markiiba markuu sii salaam noqsanay waa ku dhacday culimada in badanoo ka mid waxay qabaan inuu soo celiyo inay baas lahayn dhib weyn uusan ku sugnayn ayay qabaan weeyaan qodobka kale qofkii salaadiisuu ka shakiyey ma afaraad dukatay mise saddex sooma dhacda tabni cala kan yar ayaa yaqiin aho la hubaa saddex inaad dukatay ayaad ka soo qaadi kan afaraad ayaad la imaanaysaa ragcada afaraad aad la imaanaysaa kadibna sujuud sahwi ayaad la imaanaysaa weeyaan haddii mamuumka sahwi ku dhaca mamuumkii ayaa sahwi ku dhacay imaamka ayaa ka xambaara sahwigaas hadduuba rukni laga tagay ahayn oo sahwi caadi ahoo sujuud sahwi ay kabaysa u noqdo imaamka ayaa ka xambaara oo asaga gooni wax sujuud aad ula imaadaa lama arka weeyaan inahaas taqriiban waa inaha aan rabay inaan baabkan sujuud sahwiga aan ka tilmaama tilmaamtaan waxaa keenayso oo inta hadda aan sheegnay waxyaaba laga qaadan karo ama u dhadhow oo xadiis kala duwana imaanaysa qofku marka waxaa laga yaabaa inuu meelu ku aado uu garan waayo uu ku wareero marka inahaas muxuu ahay hanoo joogta wixii ishaarataan ahay hay maya looma qabsanayo waa sahwi waa sahwi waa siiga tegi sahwi labaad kuma dhacay ilaa salaadii ku jira weli moogta marka maadaama uu salaaddii weli ku jira oo anaga hadda madhabkii aan qaadan oo ah in ataxiyaadka ma cafwan salaamta ay dambayso oo muxuu ahaa sujuud sahwiga ay horayso maadaama aan qaadanay xilliga aad xasuusato un baad salaamo noqsani kaba soo qaad sujuud sahwi aad la imaaday meeshii laga rabay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah waxaad bilowday altaxiyaatu lilaahi alsalawaatu alطayibaat assalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat ullahi wabarakatu markaad maraysa xasuusatay ma xasuusatay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum raxmat ullah kabahada qaado adkaarti markaad la imaad kadib ha ha ha ha waad soo noqoni kaas mogtu waxaa weeyaan waa ataxiyaadkaas waxaa weeyaan waa rukni arkaanta salaada ka mid ah. marba aad istaagto ood ogaato in aad ka istaagtay ataxiyaadkii wax kuu dhiman salaada ayna jirin haddii aad kusii socoto ragco kale ad wada salaadaada burtay baday baab kale ad la imaada mogta markaad usoo noqoni waad dhammaysani kadibna waxaad la imaanaa sujuud sahwigi istaaggaas booskiisii kor oo hadal sheekh muuse laba maql mota a yaa maryama qnutii lirabbiki wasjudii warkaci maa raakiciin wax hadda tartiib lagama faa'iidaayo wax tartiib oo faa'iidayna ma lahan cibaadayso wa maryamay cibaadayso warnihu sujuudda badi oo rukuucda badi haddii aan ku dhaha hadda rukuucda badi oo sujuudda badi haddii aan ku dhah ama aan ku dhah sujuudda iyo rukuucda badi waxaa laga faa'idaysani inaad ay sujuudda ay ay horraysa naam aji cumar waay ya sheekh qoliya ree bani israa'iil oo weydiinaya waay bismi illahi raxmaan raxiim aan soconna marka cashirka inaan yara boobsiinaan rabnaa mas'alo kaleo iyadana shaa'ikan oo naga horeysa ama dhowr masalo kale waayahay xadiidka kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarana sulayman ibn cabdillaahi alghaylani wa saduuq qaala xadaثana bahz ibnu asad abulأswad اlbصri wa hiqaة habt qaala xadaثana shucba waa imaamkii can saciida ibn ibraahim hy ibn cabdiraxmaan ibn cawf weeyaan hiqaة faadil bn caabid anahu saciid samica wuxuu maqlay abaa salamata bn cabdiraxmaan ahiqaة اlfaqiih habt yuxadid isagoo ka warrami can abi hurayrata radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm sallaa wuxuu tukaday salaata duhri salaada duhur rakcatayn laba rag ayuu nabigeena tukaday sala allah alay slam uma kadibna sallamuu wuu salaamo noqsaday faqaaluu waxay yidheen qusirat isalaatu salaaddii waa la gaabiyey salaaddii waa la gaabiyey waa dadka degdegsana faqaama kadibna qusirat isalaatu raggii dhahay iyo aqusirat isalaatu qaarna qusirat salaad ayna waa iska baxin qaarna aqusirat isalaat ay weydiiyeen oo dulyadayn uu ka mid ahaa faqaama nabigu wuu tukaday markii loo xaqiiji kadib inuu muxuu ahaa salaadda qayb ka tagay wasalla wuxuu tukaday rakcatayn laba rakca uma kadibna salaman salaam noqsaday uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuud ayuu sujuuday ragga qolyahan maalikiyada cafwan qolyahan eh, muxuu ahaa xanafiyada meelahay ku dhegan yihiin tanaayo ka mida weeyaan xadiidka kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa ya uma sallama uma sajada sajatayn ha waa de waa bacda salaat bad bad bacda salaam weeyaan waa xanafiyada madabkoodi maya ma de waa ujeedaabe soo markays waxay marka iyaga ay xanafiyada meesha ay ku dhegan yihiin adiladooday ka mid tan waaya xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarna ciisa ibn xamed marka xadiid kasta markii aan marna madhabka ku dhegan waad arki doontaan ama maalikiyaad la aadaysaan ama xanafiyaad la aadaysaan ama waxaad la aadaysaan nimanka la yidhaahdo shaaficiya waaya Eh, xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri caleyh raxmat ullah akhbarna ciisa ibn xamaad atujiibi waa zuqba ayaa loo yaqaana iqa weeyaan qaaluu xadaana leyt ibni sacd waa imaam ahlu misra can yaziid ibn abi xabiibin iqatun faqiihun yursil aburaja almasri ayaa la yihahdaa can cimraan ibnu abi anas alqurashi alcaamiri waa iqa can abi salamat bn cabdiraxmaan waa iqatun faqiihun habt can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasuula rasuulka al sl sl salla wuxuu tukaday yowman maalin ayuu tukaday salla wuu tukaday yowman maalin fasalama markaasuu ku salaam noqsaday fii rakcatayn laba rakac ayuu ku salaam noqsaday uma insalafa kadibna salaadii ayuu ka laabmay faadrakahu waxaa ka daba tegay amaba la hadlay du shimaalayn laba laba bidaxle dushimaalayn masaladan dushimaalaynka marka qaar waxay leeyihin waa laba nin dushimaalayn iyo dulyadayn waa laba nin laakiin sida raajixa waa dulyadaynka un laftarkiisii nin naanays badan ayuu ahayo nin karmeedka moogtahay wuxuu leeyahay magacyo badan marka nin karmeed ayuu ahaa karmeediisa xakusi meel abubakar iyo cumar ay ka baqeen ayuu salaaddii u danqaday oo nabiga alayh salaa salaam ayuu markiiba dhabsiiyey soo ma jeedaan ahay faadraka waxaa ka daba tegay dushimaaliina ayaa ka daba tegay faqaala wuxuu yidhi ya rasu rasuulka allow anuqisat isalaatu am nasiita ma salaaddaa la nuqsaamiyey mise waad hilmaamtay faqala wuxuu yihi lam tunqas asalaatu salaadda lama nuqsaaminin walam ansam aanan hilmaamin qaala wuxuu yidhi balaaha inaad hilmaamtay eh, inay jirin iska dhaafi way jirtaa oy jirtaa oy jirtaa weeyaan waladii allihii baan ku dhaartay bacada kugu soo saara bilxaqi dhabnimo iyo xaqnimo kugu soo saaraan ku dhaartay inaad wax hilmaamtay way jirtaa weeyaan qaala rasul wu sl sl sadaqdu lyadayn yadaymi muxuu ahaa miyuu eh, eh, run sheegay qaala waxay yidhi nacam ha fasallaa wuxuu dujiyey nabigeena binaas dadka iyuu dujiyey rakcatayn laba raka ayuu dujiyey sidaa weeyaan sahwigina waa ka dambeeyey sujuud sahwi ay ka dambeysay xadiid laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad qaala imam anasai alay ramat lah abarna ibnu muusa haaruun ibnu muusa alfarwiyu iyo alfarawiyu labadaba laa ba'sa bihi weeyaan qaala xadaanii abu damura abu damra dumra damura anas ibn ciyaad ayaa la yihah alayfi waa iqatun waa reer madiina can yunus ibn yaziid aleyli waa iqatun tabt can shaabi zuhri maxamed ibn shaabi zuhri waa imaamkii qaala abarnii abu salamati cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu ta arda qala wuxu abu hurayra nasiya rasuula nabiga all ayaa wax hilmaamay ama salaad hilmaamay nasiya waxaa hilmaamay rasul rsulka alle sal slm ayaa hilmaam uu ku dhacay oo fasalam wuxuu ku salaam noqsaday fii sajdatayni ay fii rakcatayn laba raka ayuu ku salam noqsaday nabigana sal slm faqaala lahu dushimaanin wuxuu ku yidhi aqusirat sala salaad miyaa la gaabi am nasiita miyaadhin manfiya rasul rasuulka allow qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm asadaqa dulyadayn dulyadayn miyuu run sheegay qaalu waxay yidhahdeen nacma faqala rasul wuxu yhi sl slm faqaama rasuula nabiga lagu istaagay sl slm oo faatama salaa salaadii u dhamaystiray mararka qaar dulyadayn riwaayaadkan uu soo warina oo kala duwan oo nabiga oo muxuu ahaa ku jira waxaad arkaysaa alfaadii inay kala duwanta lafdigan iyo lafdigan isma laha laakiin macnihii waa hal macno sow ma maxay ta macnaheed naam waktiyada kalamadun hal wakti wa ah, ah, duliya eh, ah, ya lagama war warkii asagaa soo warina sooma mxuu ahaa yani meesha xadiidka ku jiraan kala jeeda xadiidka ku jira asbaabta alfaad u kala duwanaana maxay ta rawaad waa kala duwan yihin inay sidii ku keenaan sooma de maxay u kala duwan lafdiga maxay u kala bedelayaan may ma sheegaya anig adinkaa sheegaysaa ya sheekh a a waa kala duwanaayen haye maxaa ka dhalana marka day kala duwanaayeen nin walba taqriiban hadalka wuxuu dhow yahay inkastoon aad u maqlin eh, hadal marka aan maqalno hadda waxaan idhi waxaa imaaday sheekh cabdullaahi ma garateen nin wuxuu dhihi sheekh cabdullahi soo galay waxay kala duwan yihin waa intaasun macnihin waa nafs almacna marka alriwaaya bilmacna sidii nabigeena sal اlahu alay wasalam looga maqlay ayaa dadna lafdigii ay sidii u keenayaan qaarna waxaa weeyaan lafdigii lafdi kale oo la macno ah ay keenayaan waa intaas waa masalada la yidhaahda hal ytajuuzu alriwaayaةu biاlmacna xadiidka nabigeena sal اlah alay slam in macno lagu wariyo ma banaanta oo macnihio saxa lagu wariyo inama اlacmaalu bالniyaati sow ma aan dhaha tasixu اlacmaalu bالniyaat haddii aan dhaha ma banaanta mise ma banaano ma banaanta ma banaano culimada waa masale laisku hayo laakiin shuruud adag oo aad u adag ay culimada dejiyeen qofka horta muxuu ahaa annaga kuma jirno annaga tiimkeenna shuqul waxa kuma lihin tiimkeenna annaga nama khusaysa zaman riwaaya ayaa laga hadlayaa qodoba qodobkaas oo wuxuu nisaa-i ciddi ka horreysay ayaa laga hadla wixii dambe mogto annaga un qorno baan soo qaadanaynaa qodob waa qodobkaas marka tan koobaad waa in horta qofka macnaha ku warina waa qof daabit ah oo iqa ah oo mutqin ah oo aad iyo aad looga kalsoonya inuu noqdo kow qodobka labaadna waa in macaanida ay ixaalo aynan ku dhacaynin oo mararka qaar haddii aad tidhaahdo macnihiiaan fasiraya ama macno u dhowaan keenaya waxaa dhici karta inaad dabamarta hadalka nabigana sal slam ama ujeedkii ad dabamarto ood si kale ufahamto ood fahamkaada la aado ayna dhicin sidoo kale waa inay wejhi carabi ah ay leedahay oo luqa alcarabiya ah, shay saa'iq ah oo muxuu ahaa ku socda oo lagu yaqaan u noqda adi shuruudo noocaas iyo kuwo kale ah ay culimmadu u dejiyeen marka haddii aad aragtaan marka dulyadayn eh, xadiidkan uu ku jira oo macaanida ay ka midaysan laakiin alfaada kala duwan waa alriwaayaةu biاlmacnaa wax kaloo meesha yeel ma lahan sidaas loola socdo waqis calىa maa baqiya wax alle wixii kale ood aragtana saas maad ugu qiyaas qaadanaysaa weeyaan waayahay xadiidkun laba boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa saxiixu lisnaad ah qaala alimaam aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn raafic alqushayni annaysaabuuri hiqatun caabid qaala xaddatana cabdirazaq ibn hamaam aلصancani wa hiqatun xaafid tagayara fii aakhirihi wa fiihi tashayuc qaala amba'ana macmar ibn rashid alasdi wa hiqatun tabtun faadil can zuhri maxamed shahab zuhri can abi salamata ibn cabdiraxmaan waan soo marna wax badan wa abi bakr ibnu sulaymaan ibnu abi xamata abi bakr magaciisa waxaa weeyaan oo abu bakr ibnu sulaymaan ibnu abi xama abi xamahaas ayaa waxaa la yidhaha cabdullah iqa ayuu ahaa caanifu min nasab aad nin nasab u yaqaan ayuu ahaa can abi hurayrata waxay ka wariyeen labadoodaba radia allahu tacala canhu arda qal wuxu yidhi abu hurayra sallaa waxaa tukaday rasul rasulka sal sl duhra salaada duhur aw alcasr ama salaada casr fasalama wuxuu ku salaam noqsaday fii rakcatayni laba ragc ayuu ku salaam noqsaday wansarafa uu iska soo laabtay oo iska soo istaagay faqaala lahu dushimaalayn ninka dushimaalayn la yihah wuxuu ku yidhi ibnu cumarin ahaa ibnu camrin ah ibnu camrin ahaa anuqisat الsalaatu am nasiit ma salaadaa la nuqsaamiyey oo la gaabiyey oo wax laga dhimay mise waad hilmaamtay faqaala الnabiy nabigan wuxu yh sl slm ama qaala nabi nabigan wuxu yh sl slm maa yaquulu dulyadayn dulyadayn muxuu sheegi faqaaluu waxay yidhahn sadaqa yaa nabiy allah nabiga allow run buu sheegay faatama wuu dhammaystiray bihim iyaga arakcatayn laba rakc yuu la dhamaystiray allatayni labada rakcoo naqasa nabiga uu dhimay ood ka tagay ayuu nabigeenna ka milay sala allahu alayh ali wasalam xadiid kun laba boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid saxiix lisnaad balaaqan wa mawsuulan xadiidkan waa isnaad kiisa waa saxiix sanad ahaan laakiin marna toos taabicigii wuxuu ka wariyey waxaa weeyaan saxaabigii saxaabigana nabigeena ka wari sala allahu alay slam xadiidka marka waa xadid mawsuulah oo nabigeena toos ugu xariiray sala allahu alay wasalam riwaayo saas waa la wariyey waa noo imaan doontaa insha allahu tabaraka wa xadiidkan lafdigiisa sidoo kale waxaa la wariyey i sanadkiisaba sidoo kale waxaa la wariyey balaaq taabiciga oo dhihi balaqani balaqani waxaa iga soo gaaray can rasuulilah rasulkaan iga soo gaaray sal l slam saasaa iga soo gaartay yaa kaa soo gaarsiiy ma sheegno balaaqaadka marka waxay aad ugu badan yihiin kitaabka la yidhaahdo muwaطa imaam malik allah yafta calayk kitaab muwaطa imaam malik kitaabkiisa ayaa balaaqaat malik ayaa la yidhahdaa balaaqaadka imaam malik nin ka bala muxuu aha kaga warin badan balaaqaadkaas waa yar yihiin laakiin balaaqaadka imaam malik markii la baaray oo baxi lagu sameeyey waxaa la ogaaday aglabka balaaqaadkiisa inay mawsuul yihiin ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam marka waa balaaq xadiid muxuu ahaa balaaq uu ku jira mawsuulna riwaaya muxuu ahaa mawsuulna uu ku jira balaaqna uu ku jira ayaa xadiidkan taqriiban u yahay weeyaan qaala imam nasai alي sl abarna abu dawuuda abu dawuudkaas waa sulaymaan ibnu sayf alxarani wa iqaة xaafid qaala xadaثana yacquub ibn ibrahim الzuhri wa iqaة faadil qaala xadaanaa abi aabbahi ayaa noo warramay abi waa kee ibrahim ibrahim ibnu sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحman ibn cawf weyaan waa iqatan tabt can صaalix ya saalix ibnu kaysaan waa iqatun habtun faqiih can bn shaab الzuhri maxamed bn shaab الzuhri waa imaamkii ana abaa bakr ibnu sulayman ibn ibni xasma haddaan soo marnay akhbar wuxuu sheegay annahu isaga ninka la yihahdo abaa bakr ibnu sulaymaan ibnu abi xasmata ninka la yihahdo wuxuu u sheegay e waa iqaة carifu binasabe annahu isaga balaqahu inuu soo gaaray ana rasu rasulka sal slam salla inuu tukaday rakcatayn laba raka inuu tukaday faqaala lahu uu yidhi dushimaalayni ninkay dushimaalan la yah uu ku yidhi naxwahu yacnii intii hadda aan soo marnay in la ah inuu ku yidhi salaadda maa la gaabimi soo hilmaamtay isna uu jawaabay saxaabada la weydiiyey kadibna nabigeenna uu xaqiijiyeen nabigu uu tukaday sal slam laba rakca kadibna uu la yimid sahwigii ama sujuud sahwigii qaala ibn shahab wuxuu yidhi maxamed shahab zuhri wuxuu yidhi horaanna maxamed shubaa zuhri abu bakr eh, ibnu sulaymaan ayaa waxaa weeyaan wuxuu igu yiru yidhi waxa iga soo gaaray nabigeena sal slam oo meeshii saxaabiga ayaa ka maqan xadiidka balaaq weeyaan muxuu ahaa ariiq kale ayuu marka ibnu shahaab marka halkan warinaya qala ibnu shahab wuxuu yidhi akhbarnii waxaa ii warramay haada alkhabara xadiidkan laftirkiisa waxaa ii warramay saciid ibn musayib imaamka ayaa i warramay saciid ibn musayib ahaa can abi hurayrata iga warramay radia allahu ta arda qal wuxu hi abu hurayra wa ahbaraniihi can abi hurayre qaala yani horay aad u socday marka wa ahbaraniihi sidoo kale waxaa ii warramay yaa dhihi hadalkaas ibnu shaab zuhri abu salamta ibn cabdiraxmaan ayaa ii warramay iyo abu bakr ibn cabdiraxmaan abu bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ayaa ii warramay labadaba waa iqatun faqihun caabid iqatun faqiihun habt waa ninka hore kan dambana waa iqatun faqihun caabid wa cubaydullahi ibn cabdillahi ibn cutb ibn mascuud oo iqatun habtun faqiiha ayagana way ii warrameen oo ayagana toos ay u xiriiriyeen weyaan marka xadiidka ibn shahaab zuhri marna wuxuu ka wariyey isaga oo balaaq ah ayuu wariyey marna wuxuu wariyey isaga oo mawsuul ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam sidaas ayaa marka xadiidkaas u yahay weeyaan waa macaanidii horan soo marnay wax kale ma ahan baabka saddex iyo labaatanaad dikru اlاkhtilaafi calى abi hurayrata fi sajdatayn labadaa sujuudood oo waxaa weeyaan sujuudu sahwiga anagu u naqaano loona yaqaano abu hurayre dadka ka wariyey ikhtilaafka ay isku khilaafeen ayuu baabkan u baabiyay in la caddeeyo iyo ishkaalkaas in meel lagu xiro ruwaaddii abu hurayre ka warisay qaar waxay sugayaan ama isaga uu sugaya in nabigeenna salى اllahu عalayhi waali wasalam uu labadaas sujuudood la imaaday waana soo marnayba haddaan soo marnay waxaa weeyaan uma sajada sajatayn wahuwa jaalis xadiidka kun laba boqol iyo lix iyo labaatanaad sidoo kale xadiidka kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad sidoo kale waxaa weeyaan axaadiistaas marka abu hurayra laftarkiisa ayaa waxaa weeyaan sheegi in nabigeenna sala allahu alayhi waali wasalam uu laba sujuudood la imaaday isagaaba caddayni laakiin waxaa halkan noo imaana axaadiid ka warramayso in uusan abadan nabigeenna labada sujuudood la imaan jirin oy meesha jirin arrinteeda maxay noqonaysaa marka iiraab ayaa meesha imaaday isbaramber marka intaanan axaadiista gelin way tiro badan yihiin sheekh maxamed bin cali ibnu aadam alethiobi alwalawi oo kitaabka la yihahda khiiraة الcuqba fii شharxi اlmujtaba oo afartan iyo dhowrka mujaladka ah oo kitaabkan nasaa'iga sharxay ayaa hadal dheer ayuu soo arooriyey oo culimmada waxay ka qabaan ayuu soo ururiyey soo ururiyey ikhtilaafkooda ayuu ka hadlay waa culamaa alxadiid la socda asina alxadiiiya waa fiqhi lagama hadlaya meeshaan sina alxadiiiya laga hadlaya marka uu soo ururiyey khulaasadiisa wuxuu yidhi marka aan wada dhegaysanno gabagabadi ama gunaanadkii qaala sheekh maxamed ibnu cali ibnu aadam alwalawi athiobi shaarix الsunan شharxan waa dakhiiraة الcuqba fii sharxi اlmujtaba wuxuu leeyahay qad talahasa mima dukira can اla'ima اlxufaad waxaa ka soo naas caddaaday ama ka soo ururay wixii laga soo guuriyey a'immada xufaadda ah anna qowlahu hadalkiisa walam yasjud rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama yowmaidin qabla الsalaami walaa bacda abu hurayra ayaa sidaa la oo loo tiiriyey nabigeena salى اllahu عalayه wasalam maalinta ayada ma sujuudin salaamta horteed iyo gadaasheedba wax sujuud sahwi lama imaanin hadalkaas markay culimmada ay dhan walba ka rogrogeen waxaa ka soo naasa caddaaday inay arintaas ay tahay min kalaami الzuhri hadalkaas inuusan hadal abu hurayre ahayne uu yahay hadal uu leeyahay zuhri abu hurayre saa ma dhihin sida saxda waa sidii hore oo ahayd in uu sujuud sahwi la imaaday saasa saxa hadalkooda gunaanadkooda saasuu noqonaya hadalka markii iskala noo imaan doona abu hurayre ma lahan zuhri ay iskala qodoba qodobkaas adrajahu waxaa xadiidka soo dhexgeli oo idraaj ku sameeyey aha bacd الruwaat ruwaadda qaarkood oo xadiidka soo wariyey ayaa dhexgeliyey wa tasarafuu fiihi biاlikhtisaar weliba ayaga ayaa ikhtisaar iyo gaabin ku sameeyey oo tasaruf iyo ayaga ayaa mxuua hawsha iyada ah la imaadeen weeyaan wayakuunu اlmuraadu minhu ujeedka abu hurayra amaba ujeedka eh, ninka la yidhaahdo zuhri wuxuu noqonayaa nafyu cilmihi bihi la nafyu اmuطlaq in sujuud laga hormariyey eh, salaamta laga hormariyey sujuud sahwi laga hormariyey ama salaamta sujuud sahwi laga dabamariyey inuu ogsoon yahay ayuu anfinayaa wuxuu ninka la yidhaahdo zuhri diida waxay tahay aniga in laga hormariyey sujuud asahwi laga hormariyey salaamta amaba laga dibmariyey ma ogi saas ayaa uu yihi zuhri ruwaaddii marka ka wariyey ayaa hadalkii rawow bilmacna kadibna maqsuudkiisa waxaan ahayn ay ku dhaceen oo anfiyeenba in nabigeenna salى اllahu عalayhi waali wasalam uuna sujuudin laa qabla الsalaami walaa bacda الsalaam intaa ma fahmteen qodoba qodobkaas laakiin anfin meesha in nabigeen u sujuudin marba zuhri ma anfinin ee zuhri wuxuu anfiye waxay tahay aqoontiis xasaba cilmihi aniga sidaan ogsoonahay nabiga mana sujuudin muxuu ahaa salaam ka hore salaam kadibna ma sujuudin intaas waa inta laga soo wariyey isaga hadalkaas waana hadalkiisa hadalkii ruwaadda waxay u bedeleen isaga ka wariyey inuu leeyahay nabigeena salى اllahu عalayه wali wasalam lam yasjud qabla الsalaami walaa bacdahu qodoba qodobkaas waaya hadday saa dhacdo marka falaa yucaariضu maa rawaahu الhiqaat الxufaad alآakharuuna min ihbaati sujuudi الnabiyi salى اllahu عalayhi waali wasalam marka hadalkaas ay ruwaadda idraajka ku samayn hadalka muxuu hadalka zuhri ay weliba si kale ugu tasarufeen ma diideysa oo meesha kama bixinaysa ragga xufaadda ah oo aadku tirada badan oo mutqiniinta ah isku waafaqinta ay isku waafaqeen in nabigeena sala allahu alay slam uu sujuuday sujuudu sahwi meesha kama saarayso hadalkaas marka mudrajka ah oo weliba macnihiisa macnaan ahayn lala aaday meesha waxba kama dhibaayo qodoba qodobkaas kow halkaasoo halkaa uga dhicin wa calaa taqdiiri صixati kownihi min alxadiid fainahu min wahmi zuhriy haddii aanba ka soo qaadno tanazulan in hadalkaas uu zuhri saa yidhi oo nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam lam yasjud sujuuda sahwi laa qabla salaami walaa bacda salaam isaga hadduu dhahayna oo zuhri warkaa laga hayana waxaa lagu xukumayaa ismoodsiin iyo wahmi uu ku dhacay zuhri oo cid la qabta aan la arkin ayaa laga soo qaadaya ma garateen labadaa arrimood maa lala aadaya marka mid saddexaad meesha ma jiro haddii marka saa ay dhacda marka hawsha marka culayska uu iska dhammaaday axaadiistan noo imaan doonto marka zuhri uu ku ishaari doona in abi hurayre uu yihi nabigeena sal l slm sujuudsaa lama imaanin laa qabla الsalaam walaa bacda الsalaam noo imaan doonto labadaa maxmal unbaa lagu xambaarayaa maxmalka koobaad wuxuu yahay zuhri hadalkiisii ayaa ruwaadi ay si xun u fahmeen ugu tasarufeen u fasireen isagana wuxuu sheegay inuusan garan karin xifdin karin in nabigeenna salى اllahu عalayh wali waslm inuu sujuudu sahwi la imaaday inuusan la imaanin hadal noocaasa ayaa laga soo guuriyey kii ayay marka waxay u fasireen nabigeenna salaam ka horena sujuud sahwi lama imaanin kadibna lama imaan ay u fasireen iyaga ayaana geliyey idraaj marka zuhri hadalkiisa khalada loo loo fasiray qodoba qodobkaas hadday marka ay arrintaas ay dhacdo hadalkiisa khalad loo fasiray rag kale marka warkoodii caddaa oo nabigeena sal l slam inuu sujuud sahwi la imaaday ay wariyeen xufaadii tirada badnayd warkiisa marka la taxriifiyey amaba tasarufka lagu sameeyey meesha kama bixinayo xukunkii rasmiga ah oo aha isusaawi in lala imaado qodobka labaadna haddii ama ka soo qaadnay in zuhri laftirkiisa uu hadalkaa yidhi inuu hadalkaas yidhi waxaa lagu xukumayaa ismoodsiin ka dhacday zuhri waa bini aadan wayna ka dhacaysaa marka xufaadda hadalkooda ayaa la qaadanayaa oo hadalkiisa marka xaggaa la iska marinaya lidaalika xadiidka u horreeya noo imaan doono macnahaas xambaarsan imaam aa imaam imaam alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu ku xukumay bishuduud shaadna waa taqaanaano mukhaalafatu اhiqati liman huwa awhaqu minhu aw aktaru minhu cadada sidaa weeyaan qofka iqada ah in dad asaga aad ugu badanoonay isku martabo ay joogaan uu dhammaantood wada khilaafo waa dalkaan aan fadhinay saan ku miaalin jirnay salaada maqrib yaana dujiye culmada ka jawaaba yaana dujiye imaamkee wa sheekh axmedaana dujiyey haddii nin annaga naga mid u yihahdo imaam yaxyaana dujiyey inteenoo dhanna aan dhahno imaam axmedaana dujiyey ninka yidhi imaam amed imaam yaxyaana dujiyey maxaa lagu xukumayaa waa nin akhyaar aho dee oo yani run badna aho haba yaraatay aanan laga shakinayn codkii malaha waxuu ku tukaday fasalladii meelaas ku tukadayo marka codkiia iskaga darsamay isaga marka waa leeshaad waa warkaada waa agga la dhigaya gadaala lagaa waraysan adig hadda warkaaga ma yeel ma garateen marka waa sidaasoo kale shuduud baa lagu xukumi masalada marka waa noocaas ciddii marka soo warayso in alimaam zuhri uu ka wariyey abu hurayra ah, ah, riwaayo abu hurayra uu isaga ku jiro uu ka wariyey in abu hurayra uu yidhi nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam sujuud saawi lama imaanin laa qabla salam walaa bacda salam waxa lagu xukumayaa haad waxba marka koor iyo dabar laguma xirayo koor iyo dabar laguma xirayo loomana joojinayo weyaan xadiid kun laba boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid shaada weeyaan qaala aimam النasai alي mat abarna mxamed بn abd لlahi بn الxakm almisri alfaqih wa iqa qaala xadaثna شhucayb شhucayb ibn layth الsacdi imaam layth الsacdi الmisri ayaa dhalay wa iqaة nabiy faqih qaala anba'ana layth ibn sacd wa imaam ahli misra can cuqayl ibn khalid اlayli wa iqaة habt qaala xadaثanii ibn shahab maxamed shahab zuhri an saciida saciid waa kee ibn musayib waa wa abi salamata ibn cabdiraxmaan isna waa taqaanaan wa abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam wayaan waa iqatun faqiih wa bni abi xatma ibn abi xatma maxaa idin qoran waa ninka haddaan soo marayni can abi hurayra wuxuu ka wariyey radia allahu taala anhu abu hurayra qaala wuxuu yidhi waa meeshii laisku haysla socdaya warkii tirada badnaa aan gelayni xadiidkaanu ku qotamay wixii la macnaa annahu abu hurayre qaala wuxuu yidhi lam yasjud ma sujuudin rasuul rasulka al sal slm yowmaidin maalinta iyadaa qabla asalaami walaa bacdahu salaam ka horana ma salaam kadibna ma sujuudin jawaabteeda maxay noqotay labada qodoboo dheer aan soo marnay warkaas marka agkaas lagu xiro xadiidkun laba boqol marka wixii ka dambeeyana haddii wix macnahaas xambaarsan halkaasun baa toos ula aadaysaa meel kale oo isku dhibaysaan lama arko xadiidkun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadis saxix isnaad qaala alimam nasai alي ramat akhbarna camr ibn sawaad ibn aswad ibn camr alcaamiri waa iqa qaala xadaثana cabdullahi ibn wahb iqaة habt faqih qaala anbana leyth ibn sacd waa imam ahli misra can yaziid ibn abi xabiib waa iqaة faqih wa kaana yursil aburaja ayaa laqabkiis u yahay kunyadiisa cafwan can jacfar ibn rabicata almisri waa iqa can ciraaq ibn malik alhifaari waa iqat faadil can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda ana rasul rasul ka sl sajada wuu sujuuday yowma dilyadayn maalinti dilyadayn maalin taarikh ay noqotayba maalin dilyadayn nabiga uu ku dhegay weeyaan ana rasul rasul ka sl sajada wuu sujuuday yowma dilyadayni maalinta ninka dilyadayn ahaa uu nabigeenna labada rakca ku baraarujiyey sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday bacda asalaam salaam kadib waa madhabkii marka wuxuu noqonayaa madhabkaas ku ahaa xanafiya xadiid kun laba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadii saxi isnaad ah qaala alimamu nasai amt abarna camr ibnu sawaad ibn aswad wa iqa qaala anba'ana ama akhbarana ibnu wahb qaala anba'ana camr ibnu xaari wa iqatun xaafidu faqiih iqatun xaafidun faqiih qala wuxuu yihi xadaana qataada ibn ducaabsin saduus basri wa iqatun habtun yudalis can maxamed ibn siriin waa imaamkii can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can rasuli lah rasulka wuxuu ka wariy sal slm bimilihi xadiid karoo kale milihi haduu yihah waa lafdiga iska waafaqsan yihin binaxwi hadduu yidhahdana waa isku macno xadiidku laba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alي ramat lla akhbarna camr cuثmaan ibnu saciid ibnu kahiir ibnu dinaar alximsi wa saduuq qaala xadaثana baqiya ibn waliid saduuqu kahiiru tadriis can ضacafaa qaala xadaثana shucba waa imaamkii qaala xadaثanii waxa ii warramay ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn albasri ahay waa iqaة tabtun faadil wa khaalid اxadaa khaalid ibnu mihraan alxadaa abu manaal albصri waa iqaة yursil can ibni siriin wuxuu ka wariyey can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda waraxima jamiica aruwaat ana nabiya nabigeena sal slm sajada wuu sujuuday fii salaam kadib ayuu nabigeena sujuuday sala allahu calayh wali waslm xadid kun laba boqoliyo lixii soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn yaxya ibn cabdillahi naysaburi wa iqatun xaafiظ imaam qala xaddaثna moxamed ibn cabdillah alanصaari wa iqa qaala ahbarnii ashcad ibnu cabdilmalik alxumraani wa iqatun faqiih can moxamed ibni siriin moxamed ibni siriin ayuu ka wariyey halkaa ku istaag marka maxaa idiin qoran marka halkaas ya an khaalid alxada ayaa idin qoran yay wax kaloo qoranta sheekhay waxba caawama hayst ya dhan baa la wada mara miya waaya can moxamed ibni siriin moxamed ibni siriin ayuu ka wariyey meeshaan sida muuqata wallahu aclam waan barbaaray laakiin ima caddaanin sida ka muuqato ninka la yihahdo moxamed ibn siriin waxaa wax ka warin jiray khaalid اxada ee wax ka warin jiray haddana maxaa dhacay can moxamed ibn siriin maxaa qaran ku yeel khaalid اxada khaalid ayaa markaa wuxuu noqday sheekh ayuu noqday abiqilaabo ayuu ka sii wariyey muhallab ayuu ka sii wariyey cimraan ibn xusein ayuu ka sii wariyey meeshaa marka sida muuqata wallahu aclam taxwiil ayaa ku jira taxwiil ayaa ku jira asanad oo waxaa weeyaan markuu ibnu siriin abi hurayre ayuu sanka saaray amaba cimraan ayuu xusein ayuu muxuu aha ka wariyey waa muxuu ahaa taabici kabiira weeyaan ama waa taabici waxaa weeyaan kuwa dhexdhexaadka ah siriin marka inuu khaalid alxadaa uu ka wariyey meeshaan waxbaa igula jira in firfiriyey oy aad wax igu caddaan waayeen marka taxwiil inuu galay u badanta wallahu aclam can khaalid alxada can eh, abi qilaabata cabdillahi bn zayd aljarmi can ibn muhallab aljarmi albasri eh, waxaa la yidhahdaa ibnu muhallabkaas mucaawiya aw cabdiraxmaan ibn mucaawiya waaiqa can imran bn xusein wuxuu ka wariyey saxaabiga jaliilka alkhusaaci ana nabiya nabigeena sala اllah slam sallaa wuxuu dujiyey bihim ayuu dujiyey fasaha markaasuu nabigeena sahwi ku dhacay eh, fasajada sajitayni laba sujuud ayuu sujuuday uma salama wuu salaamo noqsaday tanna waa baabkee waa xaggee ashawaafiq xadiid kun laba boqol iyo qofkii marka halkan ciladan amaba arrintan wax ka helo habeennaba ha keeno baabkan khaalid alxadaa iyo maxamed ibn siriin kale leexintooda inuu meeshan taxwiil ku jiray in kale shee cabdisamed habeen danbaa lagaa rabaa waaya xadiid laba boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alي raxmat llah akhbarana abulashca abulashcad wa axmed ibn miqdaam saduuqun طacana abu daawuud fii mura'atihi anshaxiisa ayaa farta lagu yaro fiiqi malaha canjeerada ayuu suuqa ku cuni jiray ee wax la midka can yaziid ibnu zurayc wa iqatu tabt qala xadaثana khaalid alxadaa khaalid alxadaa can abi qilaaba can abi lmuhallab intaba waan soo marnay can imran bn xusein wuxuu ka wariyey alkhusaaci radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi cimran bn xusein salama waxaa salaam noqsaday rasuul rasulka sl slm fii alaai rakcatin saddex rakc ayuu ku salaam noqsaday oo min casr salaada casr fadakhala manzilahu gurigiis ayuu galay faqaama ilayhi rajulu baa u istaagi qaal loo yidhahda alkhirbaq ayaa la yidhaha magaciisa faqaala wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa naqasat isalaatu yaa rasuula rasulka alw salaaddii way nuqsaantay amaba anuqisat isalaatu aw anaqasat isalaatu salaadii miyay nuqsaantay faharaja markaasuu nabiga baxay sal slm muqdaban isagoo caraysan nabigana m guriga gale waa laga daba tagay sooma guriga loga daba tagay kadibna nabigu soo baxay muqdaban isagoo caraysan la carageliyey yajuru irzaahu go-iisa ayuu muxua jiidaya markaad moogta aad yara si hamarhamar usoo yara baxdo maraday go kuu saarna xataa inaad aad ugu warqab inaa laga yaaba ama xaaladaad isku toosnayn faqala wuuu yidhi sadaqa miyuu run sheege qala waxa yidhi nacam ha faqaama wuu istaaga fasalla wuxuu tukaday tilka rakcata halkaa ragcada ayada ayuu tukaday uma salama wuu salaam noqsaday uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdataa sujuudeedii uma salama nabigeenu salaam sal slm waa madhabkeeni marka ama madhabkiini masaxa tacbiir baabu itmaami lmusalli qofka tukana dhammaystirka u dhammaystiro uu ku dhammaystiro calaa maa dakara wuxuu xasuusta ayuu wax ku dhisayaa idaa shaka hadduu shakiyo shaki ayuu ku dhacay hadduu qofka marba shaka ku dhaca intii uu hubay ayuu muxuu ahaa ka dhigaynaa gundhig ama meel uu ka tallaabo qaado kadibna wixii kale ayuu la imaanaya weyaan xadiid kun laba boqol iyo iyo sideed iyo soddonaad waana axkaamta aan soo marnay ka midta abcan xadiidun xasana saxiix weeyaan qaala alimam nasai alي ramat lla abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy ibnu carabiy albصri wa iqa qala xadaثna khalid ibn xariث اlhujaymi wa iqaة tabt can ibn cijam mxamed cijam wa saduq can zayd ibn aslm alcadawi wa iqa can aطa bn yasaar wa iqaة fadil faqih ayuu yaqiinsado oo markuu salaadii eh, saddex iyo afar markuu ka shakiyey tii saddexaad ayuu wax ku dhisay afaraadkana wuu turay kadibna markuu la imaado uu muxuu ahaa taamnimo u yaqiinsada falyasjud ha sujuuda sujdatayn laba sujuud ha sujuuda wa huwa isagoo fadhiya faidaa kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday khamsan shan ragca shafaacataa lahu salaatuhu salaadiisii ayay waxaa weeyaan tiro siman uga dhigaysaa wain sallaa arbacan afar hadduu tukadayna kaanata waxay u ahaataa tarkiiman samboorayn iyo sandulayn lishayaana shaydaanka u noqotaa weeyaan shakiga aad qalbigaada ku beeri lahayood muxuu la kadeednaan lahayd rumaanta saduguta ad dhihi lahayd wixii o dhan ba waxaa weeyaan boor ayaad wejiga ugu sayraysaa shayطaan iyo ibliis marka saas ayuu nabigeen amar ku bixi sala اllahu alay slam xadid kun laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad qaala imam nasai alay mt akbarna maxamed bn raafic alqushayri annaysaburi maxamed bn raafic marka waxaad ku garataan ood meel ba aad u aadayni hor iqo weeyaan tan labaadna alimaam muslim khalaas meel kale hala aadina qaala xadaثana xujayn ibn muhana ahy alyamaami wa iqa qaala xadaثana cabdاlcaزiiz wa huwa bn abi slma abi slamaas waa la abdulahi waxaa la yihahdaa ninka ninka cabdاlcaزiiz ibn cabdillahi bn abi slma almaajishuun wa iqaة faqihu muصنif can zayd bn aslm alcadawi waa iqa can aطa bn yasaar iqaة habtun faqiih weeyaan can abi saciid اkhudri wuxuu ka wariyey radi allahu ta rda can nabi nab sl qal nabiga inuu yidhi idaa lam yadri hadduusan ogaan axadukum midkiin sallaa inuu tukaday alaaan ama arbacan saddex ama afar inuu tukaday hadduusan ogaanin falyusalli ha tukada rakcatan hal rakca uma kadibna yasjudu ama yasjud ha sujuudadha bacda daalika intaa kadib sajdatayn laba sujuudoodho jaalisan isagoo fadhiya faidaa kaana hadduu ahaada sallaa mid tukaday hamsan shan mid tukaday hadduu ahaaday shafacataa lahu salaatu salaadiisay tiro isla eg uga dhigaysa halkaas rakaca ay muxuu ahaa ay laba labadaas sujuudood ay ugu dhigayaan weeyaan wain salla hadduu tukado arbacan kaanat waxay ahaadaan tarkiiban sandulayn iyo samboonayn lishayطaan bay u noqotaa saasuu nabigeena yihi sal اllah alay slm baabu taxarii qofka inuu waxaa weeyaan ku dadaalo oo taxari iyo dadaal uu la imaado iyuu baabkan u baabiyey salaadda in loo dadaalo iyo sahwi iyo wixii hilmaam dhici lahaa in dadaal xaggiis laga xiga ayuu baabkan u baabiyey xadiidka kun laba boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala imaam anasai alih ramat la abarna moxamed ibn raafic qaala xaddaana yaxya bn aadam ibn sulayman alumawi mowlaahum iqat xaafid faadil qaala xadaana mufadl wahuwa ibn muhalhal muhalhal asacdi weeyaan iqatu habtu nabiyun caabid can mansuur ibn muctamir waa iqa can ibraahim ibn yaziid anakhaci waa iqatun habtun kaiiru irsaal can calqama ibnu ibnu النخعي واثقة فقيه عن عبد الله بن مسعوud رضي الله ta ضa يرفchu isagoo u kor yeeli ilى النبي nبg ku yel صل سلم wuxuy ka dhigan tahay qaala النبي صل sلم ay ka dhigan tahay waa siyaqda xadiidka marfuuca ama nabiga looga kor yeelo sل sلم qaala wuxuu yidhi nabigeena salى الlaه علي sلم إidaa شhaka hadduu shakiya axadukum midkiin fii صalaati salaadiisa falyataxara ha ku dadaala اladii kii yara uu arka anahu isaga الصawaabu midka toosan inuu yahay oo fayutimahu ha dhammaystiro uma kadibna yani wuxuu la jeedaa yasjudu sayatayn laba sujuud ha sujuuda weeyaan meesha adiga marka aada hubta xagga dhig wixii aadan hubinna tuur kadibna kaas aada hubta inta ka dhineed la imow laba sujuudna la imow sidaa weeyaan xadiid kun laba boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadiis sayatayn maxaa ka dambeeya marka walam afham ayuu yidhi walam afham xadiidka hore oo kun laba boqol iyo afartan ahay gabagabadiisii uma yacni yasjuda shajatayn waxaa ka dambeeyey walam afham ma aanan fahmin bacda xuruufihi xuruuftiisa qaarkeed kama aradtu sidaan rabay umaanan fahmin yaa dhihi hadalkaas marka hadalkaas imam anasai iskale caleyh raxmat saasay u badanta xadiid kun laba boqol iyo kob iyo waa xadiid saxiixa qaala imam anasai alay ramat ll abarna moxamed mubaarak almuharamiy almukharami iqat xaafid qala xadaثna wakiic ibn jarax waa imaamkii can miscar ibn kudaam alimaamu ahabtu alxujaة اlfaqih hahy can mansuur muctamir can ibraahim can alqama can cabdilah inta waan soo marnay qala wuxu yhi abdulaahi ibn mascuud radia allahu ta arda waraxima aruwaat qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm idaa shaka axadukum midkiin hadduu ku shakay fii salaatihi salaadiisa falyataxara ha taxadiro taxadir iyo dadaal ha sameeyo wayasjudu ama wayasjud ha sujuuda sajdatayn laba sujuud ha sujuuda bacda maa yafruqu markuu salaaddii intii laga rabay ama intii uu shaakisnay markuu la imaado kadib laba raca laba sujuud hala imaado weeyaan xadid kun laba boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alih ramat lla abarna swayd ibn nasr almarwasi waa iqa qaala ambana cabdullah cabdullahi ibn mubaarak weeyaan maxaa idiin qoran cabdullah ya cabdullahi ibnu miscara idiin qoran allah yftح عalayk ibnada horta meeshaa laga tiro laa maxala laha fii hada الmakan meeshaan booskuma laha horta ibna meeshaa laga tira an cabdillaahi weeyaan cabdullaahi ibn waa imaamkii meesha ibna ay ku qoran tahayna can miscar ka dhiga can miscar miscar ibn kudaam ya ya idiin qoran soo ma axsanta axsanta can miscar annaga ay noo qoran tahay eh, cabdullah ibnu miscar ayaa noo qoran marka can miscar ibnu qudam weyaan waa iqatun habtun xuja can mansuur bn muctamir can ibraahim can calqama can cabdillahi bni mascuudin radia allahu taala arda qala wuxu abdillah bn mascuud sallaa ama sallaa waxaa tukaday rasul rasulka al sl slm salaad ayuu tukaday fazaada wuu kordhiyey salaaddii aw amaba naqasa wuu yareeyey naqsi ayaa ku dhacay amaba ziyada ayaa ku dhacday falamaa goortii sallama nabigeenu salaamad sal slm qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow hal xadaa fi salaati shay salaadda ma wax baa kusoo eh, kordhay ama kusoo dirsay qaala wuxuu yihi low xadaa hadduu soo dirsi laha fi salaad salaada shayin shay ambatukumuh ambatu kumuuhu waa idiin sheegi lahaa nacam walaakinii aniga inamaa in kale maana ana aniga basharun ibni aadan ayaana bashar ayaan nahay bini aadan ansaa waan hilmaamaa kamaa tansawna saa u hilmaamtaan an u hilmaamaa hilmaamka soo idinkuma dhaca anoo igu dhaca fa ayukum kiini maa shaka fii salaatihi maadaas waa zaa'ida litawkiida aw lita'kiida maadaas xag ku tuur marka xaggii dhiga faayukum kiini shaka shakiyo fii salaatii salaaddiisa e falyandur ha eego axraa daalika ila asawaab toosnaanta kan ugu dhowaashada badan oo adiga qalbigaaga markaad arrinta aad u fiiriso kan ugu dhowaashada badan sida saxda ah ha ku dadaalo weeyaan ama ha fiiriyo falyutima caleyh kadibna kii aad u malay inuu kan saxda yahay ha ku taam yeelo oo ha ku dul dhiso uma kadibna liyusalim ha salaam noqsada walyasjud ha sujuuda sajdatayni laba sujuudood ha sujuuda ayuu nabig yihi sala allahu alيyه waslm xadid kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasacani ramat lla abarna alxasan ibn ismaaciil ibn sulayman almujaalidiy wa iqa qala xadaثna alfudayl yacni ibn ciyaad wa iqat imaamu cabida can mansuur muctamir can ibraahim can alqama can cabdillahi bn mascuudi radia allahu tacala arda waraxima ruwaat qala wuxu yhi cbdillahi bn mascuud sallaa rasuula nabiga ale yaa tukada sal slm ama rasuulka alle salaatan ayuu tukaday fazaada fiiha wuu kordhiyey aw naqas ama waxbuu ka dhimay falamaa gorti slma u salaamsaday qulnaa waxaan idhi yaa nabiy lahi nabiga allow hal xadada miyuu soo dirsay fi salaati salaada shay-in wax qaala wuxuu yidhi wamaa daaka arrinkaa muxuu yahay oo xagee say wax u jiraan fadakarna lahu waxaan u sheegnay aladii facala nabigu wuxuu sameeyey inuu laba ragca tukaday laba ragcana muxuu ah uu ka tagay ayaan u sheegnay faana fazaada fiiha aw naqas wuu kordhiyey amaba wuu nuqsaamiyey ama wuu kordhiyey amaba wuu nuqsaamiyey laakiin haaliban meeshaan oo kale sida noo socoto marka la fiiriyo waa ziyaado inuu kordhiyey ayay u badanta wallahu aclam faanaa rijlahu lugtiisi ayuu laabay fastaqbal qiblata qiblada ayuu qaabilay fasajada wuu sujuudsaysahwi labada sujuudood saawiga iu sujuuday uma kadibna aqbala calayna biwajhi wejiguna la soo qaabilay sal slm faqaala wuxuu yidhi low xadaa hadduu soo dirsi lahay fi salaad salaada shayun wax la ambaatukum bihi waan idiin sheegi lahaa uma kadibna qaala wuxuu yidhi inamaa in kale maan aniga basharun bashar ayaan ansaan waan hilmaama kamaa tansawna sidaa hilmaamtaan fa ayukum kiini shaka shakiya fii salaati salaadi shay-an falyataxara ha ku dadaalo ama ku taxadira alladii kii yaraa uu arka inahu isaga sawaabun inuu kan toosan uu yahay uma kadibna yusalim ha salaam noqsado uma kadibna yasjud ha sujuuda sajdatay asahwi sujuudda labada sujuud ee sahwiga hala imaado weeyaan xanafiyadii baabkoodii wa xadiidku laba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثقة قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة ثبت قال عن شعبة xadaanaa khaalid ibnu xaari can shucba qaala wuxuu yidhi kataba wuxuu ii qoray ilaya aniga mansuur ibnmuctamir wuxuu iisoo qoray qoraal waa xadii xadiikaa noo imaan doona iisoo qoray wa qara'tuhu calayhi xadiidka isaga laftarkiisana waan ku dul akhriyey waa iga dhegaystay tan saddexaadna wa samictuhu sidoo kale waxaan ka maqlay yuxadiu isagoo xadiidkan laftarkiisa ugu sheekayna rajulanin mujadan waxaa weeyaan uruqu taxamulka oo xadiidka lagu soo xambaaro waa saddex inta u badan ama waa saddex waa alkitaaba in aad muxuuaha qoraal lagu soo diro oo sheekhii uu xadiid kuu soo qoro kadibna uu ku soo gaaro waa alkitaaba tan labaadna waxaa weeyaan alqiraa'atu cala ashaykh shaykhii inaad ag fadhiisato oo xadiidkaad ku akhriso kadibna uu kaa dhegaysto xadiidkiisii laftirkiisii ayaad ku dul akrinaysaan kaa dhegaysani tan saddexaadna aلsamaac min الshaykh inaad shaykhii aad ka maqasho oo isagii aad kugu dul akriyo ood ka maqasho saddexdaas ariiq ayaa muxuu aha uruq taxamul ah wijaado iyo ijaaze iyo abwaab kale way jiraan laakiin waxaa way abwaabta mashhuurka ah amaba uruqda mashhuurka ah waa saddexdaa ariiq alkitaabaةu wاlqira'aةu calى الshaykh wالsamaacu min الshaykh halkan xadiid marka saddexdiba uu kaga maqlay mansuur ayaa waxaa weeyaan lagaga maqlay ama laga maqlay weeyaan shucbe ayaa wuxuu ka maqlay sheekhiiso mansuur ibn muctamira qoraalna wuu kaga maqlay wuu ku dul akhriyey isna wuu ka maqlay marka meel far laga saara ma laha soo ma jeedaan o wa qara'tuhu calayh wasamictuhu yuxadiثu rajula nin isaga u warramin waan ka maqlay can ibraahim ibn yaziid annakci can alqama ibn waqaas can alqama ibn aswad can cabdillahi bn mascuudin radi allahu taala arda ana rasuula rasulka sal slm salla wuu tukaday salaata duhr iyuu tukaday uma kadibna aqbala calayhim biwajhi wejigiisa ayuu la soo qaabilay sal l slem faqala wuxuu yidhi axdaa fi salaati faqaaluu waxay yihahdeen marka axadaa miyuu soo dirsay fi salaati salaada xadaun wax soo dirsay miyaa soo dirsay wax soo diray oo amaba muxua soo kordho miyaa jira qaala wuxuu nabigeen wamaadaaka arrinkaa muxuu yahay faaqbaruu waxay u sheegeen bisaniicihi wuxuu nabiga sameeyey u sheegeen fatanna rijlahu lugsi ayuu laabay wastaqbal qiblata qiblada ayuu qaabilay fasajada wuxuu sujuudsayatayni uma salamuha salaam noqsaday uma kadibna aqbal calayhi biwajhi wejigiisuu la soo qabalay nabigeena sal slam faqala wuxuu yidhi inamaa nin kale maan ana aniga basharun bashar ayaanay ansaa waan hilmaama kamaa tansawna sida ad u hilmaamtaan faidaa nasiitu haddii aan hilmaamo fadakiruunii axasuusiya oo ama igu baraarujiya wa qaala wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaada xadaa mid soo dirsay fi salaati salaada xadatun mid soo dirsa duu soo dirsi lahaa anba'tukum bihi waa idiin sheegi lahaa wa qaala wuxuu yidhi sidoo kale nabigeenna idaa ahama ama idaa awhama hadduu hilmaamo axadukum midkiin fii salaati salaadiisa falyataxarah ku dadaala aqraba daalika arrinkaas tan u dhowaanta badan min asawaabi toosnaanta uga dhowaanta badan yacnii ma saasaa msidaas sidaas ayada daalikadaas waxay u noqonaysaa shayguu ku shakiyy ma sidaas msidaas ay u noqonaysaa weeyaan uma kadibna liyutima calayhi ha ku dhammaystiro oo intii uu muxuu ahaa u maleeyey amaba intii yarayd ha ku dhammaystiro oo ha dul saara inta dhinnayd uma kadibna yasuuda ha sujuudo sajdatayn laba sujuud ha sujuudo weeyaan axkaama sahwiga marka intii horan soo marnay ayaan kaga kaaftamayna xadiis dulmarkooda un baa muxuu ahaa ku kaaftamayna xadis kun laba boqol iyo han iyo afartanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أنبانا عبد الله مبارك عن شعبة وإمامك عن الحكم بن cتaybة واثqة hbt فقيه رbama dls qal smعtu waan ka maqlay abaa waal شhaqيq بن سلم w yquل isagoo le واثqة مkhdرم abawaailkaas yquل isagoo le qaal cبdاللahi بن مسعوud wuxuu yidhi man أwhama fيi صaلaaتihi salaadiisi qofka hilmaam ku dhaca ama wahmi uu ku dhaca falyتaxaر الصawaaب sida toosan ha ku dadaalo ثuma kadibna yسjud ha sujuuda saydhayn laba sujuud ha sujuuda bacda maa yafruq markuu intii laga rabay la imaado kadib wa huwa isagana jaalisan uu fadhiyo waliba yfruqtaas salaam naqsigana waa laga qaadan karaa kadib xadiid kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih ramat lah abarna swayd ibn asl marwsi qala ambana cabdullah can miscad ibni kudaam can alxakam ibn cutayma can abi wa'il shaqiiq ibn slm an cabdillahi bn mascuudin radia allahu taala qala wuxu cbdullahi bn mascuud man shaka qofka shakiyo aw awhama amaba ismoodsiiyo oo wahmi uu ku dhaca falyataxara sawaab shayga tooska ah saxda ah, inuu haleelaha ku dadaalo uma kadibna liyasjud sajdatayn laba sujuud sujuuda saasuu nabig sal slam xadid kun afar boqo kun laba boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa saxiixu lisnaad mawquufun xadiidkan sanadkiisa waa saxiix laakiin waa mawquuf sidaa weeyaan waa mawquuf waxaa weeyaan cala asaxaabi xadiidka imaam nasaai wuxuu leeyay akhbaranaa swayd ibn nasr almarwasi qaala ambana cabdullah can ibni cawn ibni cawn cabdullahi ibni cawn wayaan waa iqa can ibraahim bn yaziid qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen saxaabadin buu la jeedaa yaquuluuna kuwa yidhahda idaa wahama qofka haddii wahmi uu ku dhaca ismoodsiin yataxara sawaab shayga saxda ayuu ku dadaalayaa uma kadib yasjudu sujuuda sajdatayn laba sujuud sujuuda weeyaan xadiid kun laba boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiid daciifa waxaa isku keen dabageli doona saddex xadiid oo saddex daciifa weeyaan qala imam nasai abarana sayd ibn asl marwsi qaala ambana cabdullaahi ibnu mubarak can ibni jurayj cabdilmalik ibn caziz ibnu jurayj weeyaan qaala wuxuu yidhi qaala cabdullahi ibnu musaafic ninka cabdullahi ibnu musaafic la yidhaahdo wuxuu yidhi alcabdari alxajabi waa majhuululxaal magaciisa iyo meesha u joogo waa la yaqaana laakiin xaaladiisa dacfan waa iqatan lama yaqaano cabdullahi ibnu musaafic can cuqbata ibni muxamed ibnu xaarif waa maqbuul isna can cabdillaahi bni jacfar ibni abi aalibin rawaa can nebi sal slm waa saxaabi qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man shaka fii salaatihi salaadiis qofka ku shakiya ama shaki uu ka gala falyasjud ha sujuuda sajdatayni laba sujuudood bacda maa yusalimu markuu salaamo noqsado kadib xadiidkun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa daciif isna qaala imam nasacani amatl abarna maxamed ibnu haashim albaclabaki waa saduuq qaala anbana alwaliid ibnu muslim اqurashi waa mowlaahum iqat kaiiru tadriis wataswiya qaala anbana ibnu jurayj can cabdillahi musaafir majhuul xaal weyaan can cuqbata ibni moxamed ibn xaari waa maqbuul can cabdillahi bni jacfar waa saxaabi radia allahu taala arda ana rasuula lah rasulka al sal slm qal wuxuu yidhi man shaka fii salaati falyasjud sajdatayn laba sujud ha sujuuda uma atasliim bacda atasliim ama bacda tasliim weyaan salaam naqsiga kadib waa daciif xadid kun laba boqol iyo kontonaad waa xadiid daciifa qaala alimamu nasai alih amat abana moxamed ibnu ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya waa iqa qaala xadaana xajaaj ibnu moxamed almasiis ilacwar waa iqatun tabt qaal amba'ana ama qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj wuxuu yidhi akhbaranii waxa ii warramay cabdullahi ibnu musaafic anna muscab ibnu shaybata waa layin alxadiid layin alxadiid waa tabardaranya xadiidkiisa akhbar wuxuu warramay can cuqbata ibni moxamed ibn xaaris can cabdillahi ibni jacfar ragga waan soo marnay ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi man shaka fii salaatihi qofka salaaddiisa ku shakiyo oo shak uu ka galo falyasjud sujuuda sajdatayn laba sujuudood bacdamaa yusalli markuu salaama sooda kadib xadiid kun laba boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alah tla abarna haarun ibn cbdillahi alxamaal waahiqa qaala xadaana xajaaj alacwar warwx wahu ibn cibaada rawx ibn cibaada waahiqatu faadil can ibni jurayj qaala akhbaranii cabdullahi bnu saafic ana mscab ibn shaybata ahbarahu can cqbata ibn maxamed ibn xaarif can cabdilahi bn jacfar inta waan soo marnay ana rasu rasulk sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi man shaka qofki shakiy fii salaatihi falyasjudha sujuudu sajdatayn qaala xajaaj alacwar wuxuu yidhi bacda ma yusalli markuu salaam sodo kadib wa qaala ruuxna wuxuu yidhi labadii muxuu warhisay oo mxuu ahaa isla lahayd riwaayada rwxna wuxuu yidhi wahu jaalisan isagoo fadhiya midna mid walba wuxuu ku daray wax ziyaada bacda maa yusalim ayuu mid ku daray midna wuxuu yidhi wahu jaalis isagoo fadhiyo xadid kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid daciifa bogaan bog ka daciif badan weligiina soo marteen <laughs> bogan xadiis ku jiro aad ay u daciif badan yihin kun laba boqol iyo ya sheekhay mintuu saxiix ugu dhigaad leedahay raggi waa isla raggi un ya soo ma jeed raggi waa isla raggi waxaa weeyaan kolleyba shaahid buu u raadiyey ayaa laga yaba allah alam xadid kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadid daciifa قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك من أنس بن الهجرة عن شاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا رسول الله حديث أم الفيرية قتيبة إي مالك ابن شهاب أبي سلمة أبي هريرة هيا حديثكم أنا ضعيف هيا هيا وأنا ضعيف meel ku sheega xadiidka waxaan soo marnay markuu xadiidka saxiix yahay ama xadiidka uu xasan yahay shan shardi ayaa la shardiyaa shardiga koobaad muxuu yahay cadaalat araawi kan labaadna muxuu yahay itisaalu sanad kan saddexaadna muxuu yahay waa in raawiga cadli u yahay tamaamu الdabطi ama khafiif الdabطi tan saddexaadna itisaalu sanad tan afaraadna cadam الshuduud tan shanaadna cadam اlcila marka meeshaan wixii ku jira waa laydinka rabaa habeen dambe in ay raggan aimada isu dabagalaan aimada inay isu dabagalaan xadiidkaasna waxaa weeyaan ضacfi lagu qutayb ibn saciid waa iqaة habt can malik ibn anas imam darhijra waa imaamkii a taqaaneen maxamed shaab zuhri waa sidoo kale imaam weeyaan bisalm bin cabdiraxmaan waa iqatun habtun faqiih abu hurayrana waxaa wa raawiyat اlislaam inay isu dabagalaan xadidkaas dacfi lagu xukumo habeen dambe yaan ku ogaanaa oon ka rabnaa laga raba amed sooma amed tamaam waa yahay can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta ana rasul sl sl sl rasulkan wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaago yusallii isagoo tukani jaa'ahu shayطaanu baa u imaani falabas falabasa wuxuu isaga dhex dari calayhi salaatu salaadiisa labasa shad hala saaro xataa laa yadri ilaa muusan ka ogaanin kam salla intuu tukaday faidaa wajada axadukum midkiin hadduu dareemo dalika falyasudha sujuuda sajdatayn laba sujuudood wa huwa jaalisan isagoo fadhiyo saa weeyaan xadidkun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna bashir bn hilaal aلصawaaf wa iqa qaala xadaثana cabdاlwaariث ibn saciid ibn dakwan alcambari iqaة habt rumya bاlqadr walam yahbut calayh can hishaam adustawai waa rumya biاlqadr wa iqaة habtun sabtarna waa la yihahdaa sambr sambr cafwan can yaxya ibn abi kahiir aطa'i waa iqat iqa tadliisna wuu qabaa can abi slmt bn abdiرaحman can abi hurayrata radi اlahu ta arda qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu uhi sl slm idaa nuudiya liلsalaa salaada haddii la adimo loo adimo adbar shayطaan shaydaanka ayaa dhabar jeediya lahu duraatun isagoo weliba dabayl ay ka fakanayso dhawaaqla faidaa qudiya atawiib markii aqimitaanka amaba aadaanka aqimitaanka markii la dhameeyo dha faidaa qudiya tawiib aqimitaanka hadii la dhameeyo aqbala wuu soo jeestaa xataa yakhdura ilaa uu kala dhexgala bayna almari qofka dhexdii wa qalbihi qalbigiisa uu kala dhexgala weyaan xataa laa yadri ilaa ma uusan ka ogaanin kam sallaa intuu tukaday faidaa ra'aa axadukum hadduu arka daalika arrinka isaga yani hadduu ku dhaco weyaan fal yasud ha sujudo sujdatayn laba sujuud ha sujuudo weyaan baaba maa yafcalu man sallaa khamsan qofka shan rakcatu shan ragcad tukada muxuu samaynaya xadid kun laba boqol iyo afariy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasacali ramt akhbarna maxamed ilmuthana wa xamed bashaar labada waa laba imaam walafdu ibnmuthana qaala xadaana yaxya alqaطaan weya can shucba waa imaamki can alxakam ibn cutayba haddaan soo marna can ibraahim bin yaziid anaqi can calqama can cabdillahi bn mascuudin wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qala wuxu abdullahi bn mascuud sala nabiyu nabigan ayaa tukaday sal slam alduhra salaad duhur khamsan shan rakca ayuu tukaday faqiila waxaa loo yidhi aziida fi salaat salaadii miyaa la kordhiyey qaala wuxuu yidhi wamaadaaka say waxu jiraan qaala waxay yidhahdeen sallayta hamsan shan baa tukatay faanaa rijlahu lugtii ayuu laabay fasajada sajatayni laba sujuud sujuuday marka anaa rijlahudan marka halka la aada kuwii hore labada xadiiso horan soo marnay in ay ahayd ziyaado nabigan uu la imaaday ayaa waxaa weeyaan azaada am naqas marka zaadadii riwaayadan ayaa marka xoojinayso amaba waxaa weeyaan caddaynaysa xadidkun laba boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai barna abada ibnu cabda ibnu cabdiraxiim almarwazi waa saduq qaala anba'na ibnu shumayl annadr ibnu shumayl way almaazini wa iqatun tabt qaala anba'na shucba can alxakam wa muqiira muqiira ibn maqsim addabi weeyaan waa iqatun mutqina mudalis can ibraahim can alqama can cabdillahi bni mascuudin radia allahu tacala anhu arda can nabigeena wuxuu ka wary sal slam annahu nabigeena sallaa bihim duhra salaad duhr ayuu dujiyey khamsan shan ragc ayuu dujiyey faqaaluu waxay yidhahdeen inaka adiga nabi allow salayta waxaa tukatay hamsan han ayaa tukatay fasajada wuu sujuuday nabigeena sal slm sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday bacdamaa salama markuu salaam noqsaday kadib wahuwa jaalisan isagoo fadhiya maalikiyada marka daliilkoodana waa kan weeyaan hada wallahu aclam wsala اllah wslm ala abdi rasul mustafa